bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali llahuma wasalim calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal naha wuu reebay rasuulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu reebay can iljallaalati midda qashinka cunta ama nijaasada iyo saxrada cunta wa albaanihaa iyo caanaheeda caanayowgeeda macnaha akhrajahu waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey ila anasaa'iya nasaa mooye waxasanahu waxaa taxsiiniyey atirmidiyu sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka maxamed ibnu isxaaq saaxibu lmakaazi oo cancaneeyey dacfigu halkaasuu markaga jira sanadka laakiin xadiisku wuxuu leeyahay turuq kale iyo jidad kale uu ku xoogoobayo oo uu ka mid yahay xadiid ibni cumar oo ariiqiisa abu daawuud uu soo saaray uu leeyahay naha rasuul sal ly slam can iljalaalati fi libil an yurkaba calayha aw yushraba min albaaniha nebigu wuxuu reebay geela kiisa qashinka cuna ama nijaasooyinka cuna in la fuulo oo gaadiid ahaan laga dhigto ama ilcaanihiisa lacab ariiqa abu daawuud baa sanadkiisu xasan yahay xadiidku shawaahid kalena waa leeyahay sida uu ku xaqiijiyey sheekh albani fi lirwa marka xadiidku waa sugan yahay walow asaaniidiisa qaar ka mida dacfibaha ku jira laakiin waa isxoojinayaan oo waa sugan yahay xadiidku wuxuu ka hadlayaa jallaalada inay xaaraam tahay waxaan u jeedaa inuu nabigu reebay sal lla alay aslam aan dhihi laha jallaalada waxaa la yidhaahdaa waa neefka cuna nijaasooyinka iyo saxarada cuna ama geel ha ahaado ama ari ha ahaado ama lo' ha ahaado ama digaag ha ahaado helaal qasho haddana nijaasooyinka iyo saxarada iyo waxan quuta ayaa jallaala la yidhahda taasuu marka nebigu reebay sal ly slm reebiddu waxay ku salaysan tahay saddex shay gaadiid ahaan in loo fuulo wuu reebay sababta loo reebayna waxa weeye neefka dhididkiisii baa ruuxii saarnaa ku baxaya oo jidhkii markuu dhidido dhididkiisibaa yaa ku baxaya hilibkiisana waa reebay caanihiisana waa reebay sidaasaa xadiidka taqriiban macnihiisa ku tusaya culimada badankood waxay ku tageen nahyigaasi inuu karaahiyo laga wado ousan taxriim ahayn yacni nebigu wuxuu u reebay waa shay shareecadu kahatay waay waxaana sidaa maray axmed iyo shaafici iyo asxaabu ra'yi ama ahlura'yi nimanka loo yaqaano waxay mareen nahyigu lilkaraaha laa liltaxriim bay dheh ayb laakiin alimaam shaafici caleyh raxmat ullahi baa waxaa laga soo guuriyaa qowl kale oo uu leeyahay waa xaaraam bacdu ahlicilmina sidaasay qabaan maxaa yeele waxay leeyihin waa muqtada nahyi nahyigu siduu keenayo asalkiisaa taxriim ah saarifna looma hayo taxriimka ka sarfiya sidaas daraaddeed waxay leeyihiin waa xaaraam qolada horena waxay leeyihin may waa karaahiyo waxay isla waafaqsan yihiin haddii inta la qadiyo ama calaf kaloo xalaala la siiyo doog iyo daaq iyo cunto kaloo xalaala inta la siiyo nijaasadii cunahayay ee jirkiisa ku jirtay iyo dhididkiisa hadday ka baxdo markaa inuu xalaal yahay bay isku waafaqsan yihin saas maana yani wailaa ma banaana ama karaahiye ku xambaar ama taxriim ku xambaar waa la reebay hadduuse inta calaf kale la siiyo oo daahir ah uu markaa isbedel ku yimaado ile neefka xoolaha sidiisaba ama noolaha oo dhanba jidhkiisa iyo dhididkiisa iyo dhacaankiisa kulli waa wuxuu quudanayo marka maadaama uu nijaaso quudanayo hilibkii iyo caanihii iyo dhacaankiisii kulli wuxuu quudanayay baa saamayn ku leh saamayn buu ku leeyahy marka caafimaad ahaan in loo reebay baa dhici karta muxuu ahaayey eh, qolyahale karaahiye ma ahe xaaraame eh, waa karaahiye waxay leeyihin neefku nijaasaba ha quuto laakiin nijaasadii eh, istixaalaa ku dhacday bay leeyihin istixaaladu waxaa la yidhahdaa nijaasadiioo qaabkeedii iska bedeshay oo urkeedii isbedelo dhadhankii isbedelo muxuu ahaayey yani waxa weeyaan muuqaalkiiyo midabkii isbedelo marka istixaala ku dhacday bay leyihin waxay la mid tahay bay leeyihiin beeraha laga beero meelaha nijaasada ama nijaasada lagu beeroo kaleeto beertii nijaasay nuugtay dhacaankeedii way gashay laakiin dhacaankii waa isbedelay wax kaluu noqday marka marka waxay leeyihiin maadaamuu istixaala ku dhacday wax loo xarimo ma jirto ee karaahiyo kahashaa ku jirto waa shay waxoogaa istikbaas baa ku jiray leeyihi aduu si la yidhaahdaba nahyigaas nebigu waa reebay sal ly wasalam haddiise inta la xidho la xabiso muddo la calfiyo oo markaasi ay wixii ka baxaan in la cuni karayo way isku waafaqsanya inta ay jallaaladata oo nijaasada cunayso caanaheedu inaysan nijaaso ahayn bay jumhuurtu qabaan xadiidka daahirkiisisa waxaa ka muuqda inaan la cabbi karin oon caanaheedaan la cabbi karin hilibkeedaan la cuni karin gaadiidna laga dhigan karin ilaa ay iska bedelayso macnaha ayib waa midda gaadiidka gasha gaadiidka markaan ka hadlayno waa geela ama lo-doo kale haddii eh, gaadiid ahaan loo fulo وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار في قصة الحمار الدمير في قصديس الوحشي الدرتوقة قصديس مركو كوري أبو قتادة وحوري فأكل وعني منه دمير كاسي وحشي حقس النبي النبي وحكعنا صلى الله عليه وسلم طيب متفق عليه بقال مسلم الصوصار حديث كريم عن صامر نبي عن فيليا حديث أبي قتادة ويه nebigu isagoo safara sal alay wasalam saxaabadiisu ula socdo abuu qataada ka mid ah raggii socday nebiguna wuu cumranaa cumra u xidhnayd isagii saxaabadaba abuu qataado laakiin isaga cumra u xidhnayn baa la socday ayagoo ay wada socdaan oo koox saxaabadii ka mida ah uu la socdo nebiga markaa ka yara dambeeya ayaa waxay arkeen dameer farow dameer farowgiibuu marka abuu intuu faraskiisii kooraysto faraskii ku booday ayuu marka dabarfarowgii eryaday dabarfarowgiibuu soo dilay marka hilibkiibuu u keenay saxaabadii waa laysu qabtay marka nebiga sal alay wasalam qeyb ka miduu soo qaaday oo rasuulka u keenay sal alay wasalam markuu u keenayna nebigu waa cunay nebigu waa cunay sal alay wasalam saxaabadiina waa cuneen bimacnaa wuxuu marka u deliishanayaa in dameer farowga hilibkiisu bannaanyah oo la cuni karo waana laysku waafaqsanya khilaaf kama jiro wax khilaafa kuma jiro dabeerfarowga hilibkiisa inuu xalaal yahay oo la ugaarsan karo macna ayib fii qisati alximaari dameerkii qisadiisa alwaxshiyi ee duurjoogga ahaa dameerka duurjoogga waa dameer farow kan magaalada duurjooge dalka la noolla waa kaa soo marna waxa la yidhahdaa alximaaru alahli ama alximaaru alinsi baa la yidhahda ka duurka joogee dameer farowga waxa la yhahda alximaaru alwaxshi ayib wa wacan asma binti abi bakrin radi allahu canha qaalad waxay tidhi naxarnaa waan gowracnay calaa cahdi rasuulilahi lahi sal lay wasalam farasan faras baan gowracnay faakalnaahu markaasaan cunnay muttafaqun calayhi buxaari muslim baa soo saaray ayib xadiidkani asmaa wuxuu daliil u yahay faraska hilibkiisu inuu xalaal yaho la cuni karo horay baanu uga soo hadallay baan u malaynaya xadiidkii jaabir ayaynu ku soo marnay oo kaga hadalnay naha rasuulu lahi sal lay wasalam yowma khaybar can luxuumi lxumri alahliya wa adina fii luxuumi alkhayl xadiiskaasaa kaga soo hadalnay waxaana qabaan soo sheegnay culimo badan oo ka mid a imaam shaafici abu xaniifa labadiis saaxiib axmed ibn xambal isxaaq iyo jumhuur salaf in dame mxuaha faraska hilibkiisa la cuni karayo marka saasaana sawaab wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ukila waa la cunay addabu dabbadii calaa maa'idati rasuulilah sal alay wasalam nebiga xeedhadiisa korkeedaa lagu cunay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray maaidada waxaa la yidhahdaa waa shayga cuntada la kor saarto waay maaidada kaa shayga cuntada la kor saarto ayaa maaidada la yidhahda dabdigana waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey waa cayayaaye waa xayawaan yaro xayawaanaadkan oo boga ku siqa ka mid a ah baasha magaca la yidhahdaa abeesis lugaleyda ka yar muxuu ahaayey mulaca iyona ka waaweyn yani wuu ka gaaban yahay maasilugaleyda wuu ka gaaban yahay ama abeesilugaleyda wuuna ka gaaban yahay jir ahaanna wuu ka gedisan yahay inta badanna wuxuu ku nool yahay saxaraha wadamada carabtuu ku nool yahay dabiga kaasaa la yidhahdaa marka suur ahaan korka markaad ka fiiriso abeesoolguleedu way isu yar egyihin laakiin isku mid maaha ayib taasaa la yidhahdaa dabdina abeesoolguleyda iyada waxaa la yidhahdaa luqada carabiga ah. waral baa lagu dhaha waral alwaral baa la yidhahda marka dabbidu abeesoolguley maaha amaansoolguley maaha marka wuu ka gedisan waralka oo abeesoolguley inaga aan u naqaano eh, muxuu ahaayey isaga nebigu sal alay wasalam agtiisana laguma cunin carabtuna ma cuni jirin carabtu ma cuni jirin saas way ayib oo yani biyahana waa ku nool yahay barigana waa ku noolaada raiisulgelidu saas wey biyahana way gashaa berigana way gashaa dabbidana way ka yara weyn tahay baalka la yidhaahdo muxuu ahaaye timsaaxa yani xaaskana xaaskan aad bay uga marka waranka waa annaga midaan abeesalogalayda dhahno badbada iyadana farqibaa udhexeeya isku nooc ma ah badbada nabiga agtiisa lagu cunayay abeesalugalaydu waa ka duwan tahay abeesalugalayduna waktigaa carabta iyo saxaraha carabtuna waa ku noosha carabtuna ma cuni jirin kaanat tastakdisuhu cunitaankiisa way ka yaqiiqsan jireen waa dhibsan jireen carabtu saas man ayb marka ukila dabbu cala maa'idati rasuuli sal ly wasalam yani nebiga maa-idadiisii waxaa lagu cunay xeedhadiisi iyo saxankiisi waa lagu cunay wa ayib laakiin nebigu isagu ma cunin fii saxiixi albukhari wa muslim waxaa ku sugan khaalid inuu nebiga weydiiyey sal lay slam oo uu yidhi axaraamun idabbu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay o dabbadu ma xaaraamba markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam maya walaakin lam yakun min ardi qawmii faajidunii acaafuhu yani badbadii markii lasoo hagaajiyey hilibkeedii ayuu nebigu sal lay slam intuu gacmaha ka laabtay buui idinku xuna markaasuu khaalid wuxuu rasuulilahi ma xaaraan ba may xaaraan meehee laakiin tolkay iyo dhulkii aan ku dhashay dadkii ku noolaa ma cuni jirin buuri mar haddaanaan cuni jirinna naftaydaa dhibsanaysa buuri shay aanan horay usoo baranin waay ma aqaan manaa cunidiisa saas xoogaa way yaro ur inkaaran tahay hilibkeedu uu yaro ur inkaaran yahay waagan jaamacadda joognay ayaa ardada jaamacadda dhigata carabta ah baa intay soo qabsadaan bay qalan jireen marka ardaduna inta badan qol bay wada degan yihiin oo u kala xidxidhan meesha balatoonka ah oo laga dhaxaysa bay marka hilibka ku waran jireen ur kale lama joogi karo meesha markaad qolku jirto marka way ur inkaaranta nabigu marka wuxuu yiri sal alay waslam reer maka iyo dhulkii reerkayga lagama cuni jirin maanaa cuni jirin wa naftaydaa marka dhibsanaysa bu nabigu sal alay waslam bukhari muslim waxay soo saareen min xadiidi ibni cumar sidoo kale inuu nabigu yiri sal alay wasalam laa aakuluhu walaa uxarimuhu mana cunayo mana xarimayo ah, yani xalaal wey waa la cuni karaa lakin aniga naftayda ma cunayo buu nabigu sal alay waslam kadalika cinda muslim waxaa ku sugan inuu nabigu yuri sal ly slam kuluu fa fainahu xalaalun walaakinahu laysa min acaami cuna xalaal weye laakiin aniga cuntadii aan aqaanay ma ah saas man ayb marka xadiis kalaa jiro fii saxiix muslim ku sugan min xadiidi jaabir oo nabiga sal lay asalam cillada cillo kale sheegaya cillada uu u cuni waayey xadiistaasi waxay sheegaysaa inay ahayd dhulkaygii lagama cuni jirin naftayduna ma taqaano laakiin xadiis kalaa jiro fii saxiixi muslim ku sugan min xadiisi jaabir oo dhahaya nebiga waxaa loo keenay dabba loo keenay markaasaa wuxuu yidhi fa abaa an ya'kula minhu inuu cunuu diiday ma cunayo yidhi markaasaa wuxuu yidhi laa adri lacallahu min alquruuni allatii musikat ah, laa adri lacalahu min alquruun alatii musikat ma garanayo buu yidhi inay ka mid tahay ummadihii hore la masakhay ee la bedelay ilummado hore oo doofaaro iyo daanyeero iyo loo xayawaano loo bedeli soo ma jirin kuwii inay kasoo soo jeeddo ma garanayo buuri taas macana haddana gadaal dambe nebiga waxaa ka sugan sal alay waslam inuu yidhi muxuu ahay sida baalkii dhihi jira muxuu aha dooligo dooliga soo maahay a dooliga muxuu ahaa jiirka waa kan muugtahay caanaha geela macabo caanaha lo-da iyo ariga iyo wuu cabaa laakiin haddaad jiir caano geela u dhigto ma cabayo marka nebigu wuxu yuri sal alay wasalam ma garanayo buu ihi inuu yahay reer bani israaiilkii la masakhay ila reer bani israil baangeela iyo caalihiisa hilibkiisa mar dambuu haddana nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi laakiin wax ilaahay masakhay oo bini aadan la bedelo xayawaan loo bedelay nasli iyo taran kama hadho ma tarmo markaaba waa la baabiya waa la rogaa laakiin bini aadan la bedelay ma sii tarmo marka markaa hore nabiga looga sheegay sal lay waslam gadaal dambe adiga looga sheegay marka ciladaana waa ku cileeye nebigu sal lay wasalam naftaydaa dhibsanaysana waa ku cileeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh almuhim waxa weeye cunitaanka babig babbiga in la cuni karoy bannaan tahay waa ra'yiga jamaahiiru ahlilcilmi waaye waa bannaan tahay waana la cuni karaya ayib nabiguna wuxuu isaga daayey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxa weye naftiisa ayaan dhibsanayso baran xalaasha wax badanoo waxaa jira ruuxa hadduu iska daayo calaashaana laftiisaan rabin ama aan xamili karin ama urkiisa ama yuusan la qabsanin wax dadka qaarkood la udgoon baa qaarna la qarmuun soma marka adoon xaaraamayna haddaad iska dayso ceeb maa dad baan malayda cunin sooma ah, malaygu dad buu la qarmuunya dadka qaarkoodna inayu guryaha ku uunsadaan baaba laga yaaba udgoonkiisa marka tacaafuhu nafsi wa ninkii dadkiisi iyo gurigii meeshu uu ku dhashay aan laga cuni jirin malayga babadii unbuu la mid yahay uu nebigu diiday sal alay slam u yihi tacaafugu nas marka haakada dadka qaar waxaa jira xataa hilibka geel aan cunin sooma oo aan baranin ma cuni karuu ku leeyahy marka ishkaaliye male ha xariminun adugu ha dhihinun waa xaaraam waad iska digin kartaa macana marka babadu waa bannaanta laakiin yaa lagu khaldin bahashan aan inaga agteenno dadba agteenno matal aniga ma arkin wadanka soomaaliya dadba inaysu joogin baan filaya taqriiban laakiin waxaa laga helaa wararkaas oo abeese ayib bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waralka waxa loo xarimay oo shaaficiyada khaasatan markay ka hadlayaan eh, abeese lugalayda waxay leeyihiin waxay cuntaa bahalka la yidhaahdo eh, eh, muxuu ahaayey caqrabka muxuu ahaay dabqalooca ama hangarlaha iyo abeesooyinka waxaanay cuntaa waana run ficlan carabtu ya masaska iyo abeesooyinka iyo waxan iyo way cuni weliba intay madaxa ka jijabiso oy madaxa ka riiqdo iyo isagoo sidiisa aliqdaa marka isagoo sidiisuba dhex fadhinba marka qaarkood marka waxay yidhaahdaan oo carabtu yidhaahdaan waralka waa abeese lugoleyde yani waxyaalaha bogga ku siqa waa midda ugu dulmi badan bay dhahaan god ma samaysatay dhahaan laakiin waxaa godlaydoo dhan bay godadka ka dhacdaa ah, godadkii ka bililqaysataa ay ka xoogtaa abeesada iyo waxa godka samaystao dhan bay ka saartaa laakiin iyadu god ma qodatay dhahaan carabtu xayawaanaat lkubra lidamiiri sidaasuu qoraya marka way kala gedisan yihiin marka wax nas oo xarimaya ma jiro waralka laftiisa oo dhahaya hadda waa xaaraan laakiin waxay leeyihiin carabba waxay ka mid ah waxyaalahayna cuni jirin waxay marka u noqonaysaa muxuu ahaayey eh, yuxilu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhaba'is khabiiska alimaamu shaafici markuu khabiis maxaa la yidhahda uu ka hadlay wuxuu yidhi alkhabiis maa kaanat alcarabu tastakhbishu buu yidhi khabiis waxaa la yidhahdaa wixii carabtu ayay u arki jirtay wax liito oo xun cuni jirin curfigii carabtaa loo celin buu leeyahy wa binaan calaa hadihi alqaa'ida maadaama ay carabtu ay waralka ama abeesalugalayda ay istikbaar ay u arki jirta wax oyna cuni jirin cinda alimaam shaafici calaa qaacidatihi xaaraan bay noqonaysa saas man waalayibu cindahu maa kaanat alcarabu tastaiibuhu marka lagu waafaqsaymas waa lagu khilaafsay waa masale kale oo in badan culimada ka mid ah a kuma waafaqsana yani waxa wey qaacidadaas alimaam shaafici caleyh raxmat ullah adiga waa laisku khilaafsanya وعn cبdiرحmن بن cثman الqرشي رضي الله عنه أنa طبيiبا nin dhkhtr ah ayaa sأl weydiiyey rasuul الlahi صل ه عlيه وsم jumhuurta qabta dabada inay xalaal tahay abu xaniifa iyo labadii saaxiib kala haystay karaahadooduna waxay ku salaystaan nebigaa ka tegay bay dhaheen nebigaa iska daayay intaasay karaahiyad ku dhiseen وعn cabdiرحmن بn cثman الqرشي رضي الله عنه أنa طبيiبa nin dhkhtr ah ayaa sa'alo weydiiyey rasuul rasuululahi sal lay wasalam can idifdac wuxuu weydiiyey raha oo yajcaluha uu yeelayo fii dawaa'in dawo dhexdeeda uu yeelayo rah intuu qalo uu daawo dhex gelinahayo daawo ahaan loo isticmaalayo filibkiisa ayuu nebiga weydiiyey sal lay fanahaa nebigu waa reebay sal lay aslam can qatliha raha dilkiisa waa reebay akhrajahu waxa wariyey axmedu wasaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu warajahu waxaa soo saaray abu daawuud wanasaa ayaa soo saaray ahrajahu axmedu axmed baa wariyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakim waahrajahu waxaa kaloo soo saaray abu daawuud wanasaa-iyu waxaa kaloo saxiixiyey alimaam dahabi waxaa saxiixiyey sheekh albani fi saxiixi sunan abi daawuud xadiidkan marka waa sugan yahay xadii saxiixo sugan way macna wuxuuna ku tusayaa inayna bannaanayn raha in la dilo raha in la dilo inaysan bannaanayn waana lasii ogol yahay raha dilkiisu inuu xaaraan yahay haddii dilkiisa la xarimay waxaa ka dhalanaya cinda aljumhuur cunidiisuna inay xaaraam tahay waana soo marnay sooma yacni cinda aljumhuur shaygii dilkiisa la xarimay waxaa ka laasimaya cunidiisana in la xarimay oo say uga laasimaysaa waan soo sheegnay waxay uga laasimaysaa shayga marka hilibkiisa lagu ogolaanayo waxaa ka horraysa inaad dili karto ood qali karto gawrici karto sooma haddiiba wasiiladii laguu diiday haayaduna markaa lama ogolo wa waxaan soo marnay eh, muxuu ahaay quraanjadii iyo xadiiska markaan kasoo soo hadlayno quraanjada iyo hudhudka iyo suradka iyo xadiiskeeda markaan soo maraynay ayaan qaacidada kasoo hadalnay marka jamaahiirtu waxay qabaan wixii dilkiisa la xarimay cunidiisana waa la xarimay way kala laazimayaan bay leeyihin maanaa dhiftaca marka ka mid baabu saydi ugaadhigu ugaadhigu baabu yahay wadabaaixi iyo gowracyaalkii asayd ugaadhana waa la yidhahdaa ugaadhsigana waa la yidhahdaa ugaadhsiga oo masdar markaa oo ficilkii uu ruuxu samaynayey saydka oo xayawaankii la ugaadhsanayena waa la yidhahdaa dabaaixduna waa gowracyaalkii w macnaha wa wixii la gowracayey ama gowraca laftiisii ayaa laga wadaa macna axkaamtii ku saabsanayd carabta waktigii ay shareecadu degaysay nolosheeda in badanoo ka mida waxay ku salaysnayd ugaadhsiga ugaadh adduunka ku nool iyo in hilibkeeda la cunoo la qabsado oo muxuu ahaay taasay ku sidaas daraaddeed baa axkaam fara badan oo qur-aanka iyo sunnaduba ku saabsan waxay ku timid ugaadha maxaa xalaala ah, maxaase xaaraama ah? iyo qaabkii loo ugaadhsan lahaa iyo qaabkay u ugaadhsan jireen maxaa saxsan maxaase khaldan ayb can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man ittakhada ruuxii samaysta kalban ey ilaa kalba maashiyatin xoolo nool eygooda mooye maashiyadu waa xoolaha nool xoolaha nool eyga ilaaliyo mooye aw saydin aw kalba saydin ama ugaarsi eygii mooye aw zarcin aw kalba zarcin ama beer eygeed mooye saddexdaasi ay ka shaqeeyo mooye ciddii ey kaydsata oo saddexdaa midna ahayn untuqisa waxaa laga nusqaaminayaa min ajrihi ajirkiisa kulla yowmin maalin kasta waxaa laga nusqaaminayaa qiraatun qiraat baa laga nusqaaminaya ama intaqasa waxaa nusqaamaya min ajrihi kulla yowmin qiraatun baa ka nusqaamaya ayb muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray bukhaari sidoo kale wuxuu soo saaray can ibni cumara meesha hadda xadiidka abu hurayra uu qiraat yidhi qiraatayn buu yidhi qiraatayn laba qiraat qiraatku waa qayb wey gabal wa ah, qayb ajirkii ka mida wa asalkana qiraatku wuxuu ka yimid eh, oo asal ahaantiisa uu ka yimaada qadaadiicda waa ah, saas man qiraatku waa dirhamka oo lix meelood loo kala jejebiyey meel ka mida qiraat la yidhahda marka waa juz-un min adirham baa la yidhahdaa qiraad laakiin markii dambe waxay u isticmaaleen meeshii ay ka dhihi lahayeen juz ka dhihi lahayoo dhan bay qiraad wax ka cabiraan saas way macnaha marka gabal waay qayb ajirkiisa ka mid a ayaa laga nusqaaminayaa ruuxii ay kaydsada ayib ruuxii eeds ay samaysto ay kaydsada way macnaha xadiisku wuxuu ku tusayaa eyga kaydsigiisu inaan la ogoleen iyo yeelashadiisa iyo dhaqashadiisa allaahuma eygaasi inuu saddex shaqo mid kuu qabanayo mooye hadduu xoolo kuu waardiinayo xoolo kuu raacayo ama kuu ilaalinayo waa la ogolyahay waad haysan kartaa waadna yeelan kartaa haddii uu yahay eyga lagu ugaarsado oo ugaadha loo dirto soo qabtana ayadana dhib ma leh haddii eyga beeraha ilaaliyana ama beeraha lagu waardiisan isaguna dhib ma leh saddexdaa waxaan ahayn ruuxii ey u kaydsadaa ajirkiisa maalin walba waxaa ka nusqaamaya qiyaas aan yarayn ama qadar aan yarayn ayib sidaa waxaa ku tegay inay xaaraam tahay eyga kaydsigiisa arrimaha wixii ka soo hadhay in loo kaydsado waxaa ku tegay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah waa xaaraam buu le lama kaydsan karay cilatulmancigana culimmadu waxay ku sheegayaan leanna guriga uu joogo malaa'igtu ma soo gasho xadiiskaa kutus waa midda labaade dadka jidka marhayuu dhibi oo dariskiibuu dhibi oo qayladiisa lagama joogi karo ah, waa la hurdaa isaguna habeenkii dhan wadaasu ku haya marka adigaa iskale dadkii adaa dhibahay dhibkiisaasna isagana meeshu ku jira waa sababta labaad bay leeyihi sababta saddexaadi waxay leeyihin gurigii hadduu joogood kaydsato inuusan weelashii afka gelininoo uusan ku dhex gelin ma fududa iskama ilaalin waana nijaaso cilalkaasay marka u sheegayaan markay nahyiga ciladiisa ama manciga ciladiisa ay ka hadlayaan culimadu alimaam ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay saydkaas la baneeyey saddexda la baneeyey waxaa la mida buu leeyahay ay kasta oo loo samaysto lijalbi almanaafici wa dafci almadaar qiyaasan buu leeyahay eygii ama maslaxo inuu kuu keeno sida eygaa aad kusoo ugaaranaysoo kaleeto dana kaluu kuusoo qabanaya oo maslaxa taa abuu keenaya ama dhib aad ka baqaysuu kaa celinayaa oo aad isaga difaacaysaa maslaxadaasi noocay doone ha noqoto madaradu noocay doone ha noqoto labadanuu la mid yahay lianna eyga ariga raacayana dhibkuu ka ilaalinaya sooma ka beerta ilaalinayana dhibkuu ka ilaalinaya eyda kaleeto ee wixii dhibaato kaleeto lagaga ilaalinayana waa la mid buu leeyahay bijaamici lcilla wman cilladaa ka dhexaysa eyga aad ku ugaarsanaysana wuxuu u taagan yahay lijalbi lmaslaxa inuu maslaxa iyo dan iyo hilib iyo ugaar kuu keeno waxaa la mida muu leeyahay ey kastoo loo isticmaalo lijalbi lmasaalix almubaaxa qiyaasan buu leeyahay saas maana ayb maxaa yeelay nahyigu marka wuxuu ku khaas noqonayaa buu leeyahay midka la leeyahay ajirkaagu waa isdhimayaa haddaad yeelatood kaydsato waa midkii aan xaaja keenin buu leey markaas wax xaaje ah oo iyo wax dan oo kuu haysa iyo wax muxuu ahaaye oo kuu haysa ma jirto waad iska dhaqanaysaa waad iska kaydsanaysaa waad iska haysataa waxbana kuuma qabto uma baahnid kaaway midka ajirka lagaa nustaaminay saas maana sidaasuu odhanaya hadda waxaa loo isticmaalaa ficlan ayda masaalix fara badan baa loo isticmaalaa qaar baa waxaa loo isticmaalaa dembibaadhista qaar baa waxaa loo isticmaalaa maalan eh, maandooriyaha iyo mukhadiraadka baadhistooda qaar baa loo isticmaalaa meelaha maalan dumay oo kale oo dadku ku jiraan eh, urintooda iyo soo saaridooda loo isticmaalaa masaalix badan baa loo isticmaalaa hadalka ibn cabdilmar marka wuxuu faa wixii marka maslaxa in loo isticmaalayo loo haysto ama mafsadiya dhib in lagaga hortago loo haystaay waa bannaan yahay buu markaa leeyahay kaydsigiisu markaa waa bannaan yahay qiyaasan cala hada alxadiid bilam cala hadihi alaat saas way macana ayib waxaa ka sugan nebiga sal alay wasalam bilowgii hore eyda in la laayuu amray nebigu sal alay wasalam eyda in la laayo kama fii xadiidi ibni cumar cinda muslim ilaa eyga waagsiga loo haysto ama eyga xolaha ilaalinaya mooye laakiin eyda intooda kale meeshaad ku aragtaan ballaaya buuri haddana waxaa ka sugan inuu yidhi hallaynina oo amarkii laynta waa la nasakhay a waxaase laga soo reebay naskhigaas oo weli baaqi ku ah laynta ila alswad albahiim di nuqtatayni fainahu shaytaan bu nabi sal lay eyga madow ee isagoo dhan wada tikhda ah ehe madowga ah indhaha korkooda ana laba dhibcood ku leh kaasi waa shaytaane dila buuli meeshaad ku aragtaan amarkaasi eyga madow ku saabsanee tilmaamahaa leh asagu weli waa baaqi meeshii lagu arkay in la dilayo amaa eyda kale layntooda waa la nasakhay markii hore nebigu waa amray in la laayo gadaal dambana waa nasakhay nabigu sal ly aslam kama fii xadiidi jaabir bin cabdillah fi saxiixi muslim ayaa macnahaasi ku sugan yahay saas macnaha marka markii la amray kadib waxaa laga soo reebay ayda noocaasa waa la kaysan karay halkaa marka waxaan aada ugu kala fognahay muxuu ahaay nimanka la yidhaahdo dhaqanka hadda reer galbeedka iyo dadka dhaqamadooda ku tacafuray oo eydiiba caruur ka dhigtay iska dhaaf wax kale eydiiba waxay ku bedesheen bedelkii caruurta ilma ma dhalahayaan leannu ma rabaan inay fooshaan oo wallacaan oo rafaadaan oo ilmo ku xaarxaaro oy xaarka ka tiraan oo xafaayad u bedelaan oo ma rabaan waa dhibsadayaan bedelkiisii waxay haddana waxay yidhahdeen ilmihii markaad koriso berri caasigu kugu noqonaya eygaa kaaga filan bay dhaheen marka booskiisii ey baa kuu geli xaafadda wuu kuu helyeeli waa dhagan nugul yahay kugu noqon maayo muxuu ahaaye caasi kugu noqon maayo wahaakada waxaas iska dhaadhiciya laakiin ilahay baa ku kadeedayo ilmihiiba isagaa ka dhib badanaata inuu markaad tagto waxaad arkaysaa habeen badhkii habar intay soo baxday ay xarigga hayso bannaanka la socoto oo habeen badhku waa la hurdaa way soo kaajisiinaysaa marka yani waxa wey dhaqanka noocaasoo kale iyagu waaba iska gaalayn laakiin mushkilada jirtaay waxa weye muslimiinta waxaa ka mid a qayb waxay gaalo ku arkaanba wanaagooda ah, oo wax walba iska soo qaataa jirto qashin uruuris xaadhubuleyl ah dad noocaasa ah marka isaga ta'asura waxaad arkaysaa guryahooda eyba isaga nool waa isaga dhaqan yihiin wax danan ma hayaan ah, kuwa noocaasoo kale marka balaya ajirba hadday leeyihiin oo ay shaqaystaanba ajirki waa gurmaya waa dhammaanaya maalib qayb baa la tuuraya wacan adiy bni xaatimin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly waslam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii arsalta aada dirto kalbaka aygaaga fadkur xus isma allahi ilaahay magiciisa calayhi eyga korkiisa ku xus markaad eygaaga ku dirayso ugaadha eed amarka siinayso bismi illaahi dheh ayib fain amsaka hadduu qabto ugaadhii calayka adiga dartaa hadduu u qabto calayka korkaaga hadduu qabto waxaa laga wadaa darta hadduu u qabto waay oo fa adragtahu aad soo gaadho ugaadhi xayan isagoo nool fadbaxhu gowrac wain adragtahu haddaad ugaadhii soo gaadho ama saydkii qad qatala isagoo dilay eygii eygaad ku dirtay baaba dilayba naf maada kusoo gaadhay walam yakul mana uusan cunin eygii minhu ugaadhii uu dilay waxba muusan ka cunin intuu dilay buu dul taagaya aduu kuu ilaalinaya fa kulhu ugaadhaa baktigaa cun ugaadhaa uu dilay cun wa in wajadta haddaad hesho maca kalbika eygaaga la jirankiisa kalban ey a hayrahu oon isaga ahayn eygaagii baad dirtay ugaadhii buu eryaday waad ka daba oroday isagoo ugaadhii dilay baad u tagtay laakiin ey kalaa la jooga ey kalaa meeshii aad ugu tagto ayib wain wajadta haddaad hesho maca kalbika eygaaga la jirankiisa kalban ay hayrahu oo kaagii aan ahayn walxaal qad qatala markaasna uu dilay oo ugaadhi ay dhimatay falaa takulha cunin maxaa yeelay ciladu waxa fa innaka adigu laa tadrii ma ogin ayuhumaa koodii qatalahu dilay markaad adugu dirtay dirtayee bisinka u qabatay baad dilay mise kan meesha aad ugu tagtay ee la joogaad dilay ma kala garanaysa sidaas daraaddeed alaslu way xurmada qaado ixtiyaadka qaado isaga wada tag wa wain ramayta haddaad ganto bisahmika leebkaaga haddaad ganto haddaad ganayso way markaad ganayso fadkur xus ismallaahi ilaahay magaciisa tacaala korhaye ku xus ugaadhi baad leebkii ku ganaysaa ama xabadii baad ku ganaysaaba bismi illaahi dhahoo ku tur fain aaba hadduu fain haaba hadduu maqnaado oo ciilo oo kaa qarsoomo ugaadhiba canka xaggaaga yowman maalin kaamil ah ogaadhi nabarkii waa ku dhacay laakiin way carartay waa daba waad raad qaaday maalin dhan baad weyday ayib oo falam tajid aadan helin maalin kadib baad heshay ugaadhi marka iyadoo dhimatay falam tajid ma aadan helin fiihi ugaarkaa dhexdiisa ilaa athara fahmika leebkaaga raadkiisii mooyaane wax kale maadan ka helin halay baad ugaa noorku dhufatay way carartay markaad noorku udhusayna bismillaahi baad leebkii xabadii ku gantay way carartay saaad u raadinaysay maalin dhan baad weyday mar dambaad ku soo baxay haddaad fiirfiirisayna nabar aan leebkaagii ahayn iyo raad kale kuma yaalla maxaad samayna markaa fa kul cun in shita haddaad doonto intaad qalabto ayr cun wain wajadtahu haddaad hesho ugaadhiki hariiqan asagoo maanshooday filmaai biyo nabarkii markaad ku dhufatood weydood ka daba tagta waxaad u tagtay asaga oo biyo ku dhex jiro biyo ku dhex dhintay ayib ama webigu wuxuu ku dhacay ceel ama ilbuu ku dhacay ama muxuu ahaay meel biyo ama ku dhex dhacay isagoo meydana waad u tagtay wain wajadtum haddaad hesho hariiqan filmaai biyo isagoo ku dhex maanshooday falaa ta'kulha culin sababtu maxay tahay marka cilladu waxa wey waxaadan garanaynin ma leebkaagiibaa dilay mise mise biyahaa dilay si tii horo kale waa sooma tii eygoo kale waa ma eygaagiibaa dilay mise kanaa dilay ma kala garanay sooma tanna ma sababta wuxuu u dhintay biyaha mise leebkaagiibuu u dhintay ma kala garanaysa taa cunin marka muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray wa hada lafdu muslimin muslim lafdigiisa waay macana xadiidkan cadiy bni xaatim waa xadiid caam baabu saydna yani axkaamtiisa inta in badanoo ka mid a ah. xadiidka cadiy bni xaatim alfaadiisii riwaayaatkiisaa jamciye ururiyey xadiidku wuxuu inoo faa idaa arsalta kalbaka fadkur isma allahi calayhi idaa arsalta kalbaka jimladaa waxaynu ka faa eyga ugaadha uu qabanayo ee markuu dilo hilibkeeda la cuni karo waa markaad adigu eyga dirto ida starsala binafsihi wuu kula socday waad ku ugaadanaysay ugaadhii buu arkay adoon dirin buuba iska dhaqaaqayba weerar buu iska qaaday ugaadhiibu soo qabtay wuu dilay ma cuni kartaa maya leanna maadan dirinba adugu xageedaynu ka qaadan idaa arsalta kalbaka adugu markaad dirtaa laga hadlaya hadduu isagu iska dirsoomo maya xalaal ma noqonayso macna wixii uu soo qabto oo uu dilo markaas macna oo dowrac ku gaari weydaa laga wadaa waana madhab aljumhuur arrinta iyada saasay jumhuurtu qabaan ayib fadkur smallahi calayhidaana waxaynu ka faa'iidaysanaynaa wixii magaca ilaahay aan lagu xusin inaysan bannaanayn waana utagi doonaa iyadana ayib waxaa uu xadiisku inoo sheegay markaad eygaaga dirto ood magaca ilaahay ku xusto oo ugaadhii uu qabto ugaadhioo lool haddaad u tagto gowraco oo cun taasi iska cadda sooma laakiin ugaadhii oo waxaad u tagtay uu dilay ayaduna waa laba mid ugaadha markuu dilay hadduu cunid ku bilaabay ugaadhaa uu dilay cuni mayso sababtu maxay isagaa qabsade adig kumuusan qabanin inuu isagu qabsaday maxaa lagu garanaya ya wuu ku tasarufay sooma isagu inuu qabsaday waxaa lagu garan markiiba uu cunayo tasaruf buu ku bilaabay hadduuse laakiin markuu dilo uu kula kugu simo oo uu kula sugo oo uu ag taagnaado aduu kuu qabtay markaa sooma ayada oo dhimatay baad intaad u timaaddood qalataad cuni lianna qabashadiisa waa gawricii waay bisinkiina markaad soo diraysay baad usoo qabatay waa adoo mindi mariyo bisinka u qabtoo kale waay saas weya laakiin haddii uu cuno adig kuuma qabanin markaas xadiisu saasuu ku tusaya hadduu cuno inay xaaraam tahay oo markaa aan la cuni karinoo bakti ay noqonayso ayaa waxaa qaba culimo badan oo jumhuurtu saasay ku tageen qur-aankaana laga faa'iidaysanaya alla qur-aanka muxuu ku yidhi fakuluu mima amsakna calaykum ba layidhi fakuluu mima amsakna calaykum waxay idinka idiin qabtaan cuna baa layidhi calaykumtu macnaa idinka dartiin waay macnaha xadiiska nabiguna wuxuu yihi sal lay sl bigu marku wuxuu ku cileeyey fainii akhaafu an yakuuna inamaa amsaka calaa nafsihi hadduuba cunay waxaan ka baqayaa inuu isagu lafihiisa u qabsaday marka hadduuba cunid ku bilaabo isagaa qabsaday wabitaali lama cuni karayo waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa oo sharti ah eyga marka wixii uu sidaa ku dilo la cunayo waa inuu yahay ey mucallam ah sharti waa eyga mucallamka ah waa eyga la baray oo la tabaro tababaro la rabaayideeyo wa ijmaac wey waana laisla ogol yahay eygu hadduusan rabaayadaysnayn oo uusan mucallam ahayn dhuu dilo inay bakti tahay waa laysla ogolya lama cuni karay marka la cuni karo waa markuu mucallam yahay goormuu mucallam noqon karaa seesa lagu garan inuu mucallam yahay waxay leeyihiin an yuqraa fayaqsid wa yusjar fayaqcud waa in markii la dirana uu dirsamo markii la sajriyo la reebana waa inuu fadhiisto oo reebtoomo saasaa lagu gartaa ah, markaad amar siiso waa inuu amarka qaato markaad joogso tidhaahdana waa inuu joogsado imaam shaafici shardi kaluu ka daro wuxuu yidhi ugaadha markuu qabtona waa inuusan cunin xadiikanantaa waa laga qaadanaya iyo aayaddaba markaasuu mucallam markaasuu rabaayadaysan yahay ugaadhuu dilo oo magaca loo qabtayna markaa waa la cuni karaa laanna gawrac ka dhigantaa markaa macnaha sidaas waa laisla ogol shardigaa isaga keliya waxay ka doodaan haddii markii la diro oo ugaadha lagu diro orodka markuu bilaabo haddaad amar siiso joogso ah oo uu joogsan waayo markaa mucalla ma yahay mise maaha isweydiinaya leanna waxay leeyihiin qaarkood imaam shaafici baa ka mid ah haddiiba orodkii uu bilaabay oo qasadkii bilaabo uu ordayo ood ninkii dirtay asagoo ugaadhii eryeeraya war ka joog hadde adiguba kamaada joogteen ka joog meeshaasoo kale meeshii nin la amri lahaa ma aha bay leeyihi marka hadduu ka joogi waayo ugaadhii sii eryado mucallamnimadiisii yar inuu rabaayadista ma diidaysa leeyihi lanna waa xaalad khaasay leeyihi maa qolada waxa wey shardi bay ka dhigayaan ayib xadiidka waxaa kaloo laga faa loo daliishaday masale xadiidkeedu inoo imaan doono bisinka wixii la gowracayo iyo ugaadha in la bisinka loo qabtaayo inay waajib tahay waana madhabka alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisa iyo axmed oo waxay leeyihiin ruuxu hadduuba xusuusan yahay bisinkii oo uu kas uga tago isagoo xusuusan ama gawricii ama ugaadhii bisinkii hadduu kas uga tago xaaraan bay noqonaysaa haddiise halmaan uu uga tago oo neefkuu gowracayay ama ugaadhii uu eyga ku dirahayay bisinkii wuu halmaamay halmaankaas hadduu uga tagana waxay leeyihiin oo muslimu yahay waxa gowracaya markaa waxay leeyihiin mushkilo male ah, halmaankaasi ilaahay ummadda waa ka kor yeelay bay leeyihin xadiiskii waxaa deliishanaya rufica can ummati ayb ama wujuubka in gowraca haddaabaad xusuusan tahay magac ilaahay inaad ku gowracdood bisinka ka tegin wujuubkeeda waxay u deliishanaya aayaddii qur-aanka ahayd walaa takuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh waxaan ilaahay magiciisa lagu xusin korkiisa ha cunina marka waa caan bay leeyihin waa caan bay leeyihiin nahyiguna taxriim buu faa'iideeyaa xaaladda halmaankana waxaa ka soo reebaya xadiiskii ahaa rufica can ummatii alkhata'u wanisyaanu wamastukrihu calayh oo halmaana wixii u dhacay neefkii ma xarimayo hadduu ruuxu uga tago kas uu uga tago markaa nijaasuu noqonaya bakti buu noqonaya macana hadduu halmaan uga tagana neefkii xalaal buu noqonaya sidaa lagu gowracay sidaasay jumhuurtu qabaan laakiin daahiriyada waxay ku tageen xataa fii xaaladda la halmaamo bisinka neefku bakti waay saas macana lianna nusuusta magaca sheegtay ma kala qaadin halmaan iyo xusuus labada xaala mayna kala qaadin buda aayaddu markay tidhi walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullahi calayhi nisyaan iyo hayru nisyaan mayna kala qaadin daakirka iyo naasiga mayna kala qaadin bay leeyihin macnaha sidaas weeyaan sidaana waxaa ku tegay taabiciinta qaar ka mid ah iyo abu thawr iyo daahiriyada iyo qalqolaa qabta inuu xaaraam yahay ama halmaan ama xusuusnow marba haddaadan bisinkii ka tag bisinkii ka tagtay neefku waa bakti bay qabaan macnaha ayib waxaa kaloo xadiiska aan ka faa'idaysanaynaa ugaadhii aada eyga ku dirsatay haddaad iyadoo nool u tagtoo nafi ku jirto inaad gowracayso oo isagaa qabtay un ayna kuugu xalaaloobaynina gowrac uu laasim yahay xadiidku taana wuu ina tusay waana laysla ogolyahay marba haddaad nolol ugu tagto inaad gowracu laasim yahay oo shardiyaha waa laysla ogolyahay man saas wya oo laislama diidana intaa aan ku sheegnay waxaa la mida oo isaga xadiiska qeybtiisa dambe uu sheegayaa leebka sidoo kaleeto leebka markaad gantood magac ilaahay ku ganto ugaadhiina uu dilo ugaadhaasi waad cuni xataa maalmaba ha kaa maqnaato laakiin waxaa shardi ah in aadan nabar kale ku arkin ugaadhii oo dhimatay markaad aragto marka xaqiiqaha ah waxa weye nabarka waxaa dilay uun muxuu ahaayey leebkaagii baa dilay sooma leebkaagii baa dilay oo xaqiiqo la hubaa nabarkii baa ku yaalla meeshaad kaga dhufatay baa muuqata isagii unbaa laga helay cun markaa xataa maalin laba beri kadib helba haddaad wada cuni kartaba ayib haddaad cuni karta cun haddii aada sabab kale oo nabarkaas ku dhufatay aan ahayn keenina karta inuu u dhiman karo ay meesha soo gasho markaa lama cunayo markaa lama cunayo liannahu markaasi waxa weeyaan ixtiyaad ahaan oo jaanibka xadriga iyo taxriimka la taqliibinaya leanna asalku wuxuu ahaa waxyaalaha noolaha ah gawrac in la gawraco mooyaan asalkoodu waa xaaraam hilibkoodu sooma asalkiibaa baaqi lagu ahaanahayaa ilaa la helo sabab baneeya sababkii bannaynaya shaki baa galay marka shakigu muxuu yahay ma leebkaagiibaa mise sababtan kaloo ama biyo abuu u dhintay ama muxuu ahay sabab kalead disho haddii shakigaasi yimaado markaasi aslulxurma ayuu baaqi ku ahaanaya oo bitaali lama cuni karo t a gaa la mida marka eygaaga haddaad ey kale ugu ag tagto markuu qasay oo dilay ma garanaysid ma eygaagaa dilay mise eygan kalaa dilay idaa sababtii bannaynaysa baa marka laga shakiyey asalkuna wuxuu ahaa inuusan bannaanayn ilaa bisharti tadkiya ilaa gawrac shardigeedu mooy yaqiintii lama hayo marka shaki baa galay shakigaasi waa la ilqaynayaa taxriimkiya baaqi lagu ahaanaya marka oo jaanibkaasaa la hallibaya oo la xoojinaya macna sidaas weyaan wacan cadiyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi saaltu waxaa weydiiyey rasuululahi baa weydiiyey sal alay waslam can sayd lmicraadi sayd lmicraad yani leebka aan afka lahayn ama usha aan afka lahayn ugaadheeda wixii ay ugaadhii ay dishay ayaa nebiga weydiiyey buri sal lay aslam micraadka waxaa la yidhahdaa waa leeb aan baarimana lahayn birtii afka ahaydna aan lahayn waa un un adiga saas man un waay ile leebka wuxuu leeb ku noqdaa markii la qoroo la hagaajiyo afkana in afna loo yeelo baarimana loo yeelo sooma marka baarimihiina male afkiina male ul ahaan wey marka kaasaa micraabka la yidhaha ayib culimada qaar waxay leeyihiin waa laan labada siidoodba inta la qoro waa laga afaynaya dhexdeeduna way buuranta labada afna waa loo dhuubaya iyo qaarkood leeyihi adiga waa iska un qori waa unu un un wey macana marka waa lagu tuuraa ugaadha waa lagu halgaadaa marka af ay ku duleeliso ay ku gasha ma lehee laakiin intay xoog ugu dhacdo waa sidii budhkoo kaleeto intay xoog ugu dhacday xoogaa ku dilaysaa waa nooc ganacgooyaa marka saas wey macana marka sa'altu waxaa weydiiy bu rasul lah sal ly slam can sayfi lmicraadi usha aan leebka ahayn ama muxuu ahay qoriga aan aan hayn ama budhka oo kaleeto ugaadha uu dilay baa nebiga weydiiyey faqaala nebigu wuxu uri sal ly wasalam idaa asabta haddaad asiibto ugaadha bixaddihi micraabka afkiisa haddaad ku asiibto fakul cun usha afkeedii dhuurnaa hadduu ugaadha galo oo markaad ku turtood ku ganto afkii galo oy duleeliso markaas oy gasho markaa cun sidaa wixii ku dhintay leanno yani waxaa dhiig baa ka yimid markaa sooma leanna afkii baa galay waa ul marka af fiiqan waay ayb waidaa asabtaha waidaa goortay asabta aada asiibto bicardihi ballaciisa ama dhinaciisa afka mooyaane ballaca ama dhinaca haddaad ku asiibtana oo faqatala uu dilo fa inahu kaasi waqiidun waa mid la ganac gooye Ah, waqiidka waa mawquudada mawquudada markuu alla baktiga ka warramay xurimat calaykum lmaytatu aya ah? ah, wlmawquudatu wlmutaradiyatu wlnatixatu waatii fi suurati lmaa'ida soomaya mawquudadu waa midda marka culays lagu dilay wey nabar baa lagu dhuftay saasay u dhimatay saas manwaa ganacgooye un adig faqatala uu dilay fa inahu waqiidun waa neefkaasi muxuu waa mid u dhimatay yacni waxa weye culays iyo nabar ku dhacay oo wax gudaheeda galay oo yacni eh, xagtay ma lehe falaa ta'kul ha cuni bu nabigu sal ly aslam marka waa baktiye ha cuni wa rawa buhaariyu buhaari baa wariye bukhaari buu u tiiriyey xaafidku xadiidkan laakiin muslimna wuu soo saaray sidii cadadiisa ahayd iyo eh, yani kitaabka uu ku wadayna xaafidku waxa yidhi inuu yidhahdo muttafaqun calayhi maxaa yl muslim buhari baa soo saaray xadii xadiidkan wuxuu inoo faa wixii ugaadha markaad toogato ama wax ku tuurto ama wax ku ganto shayga aad ku gantay haddii uu af leeyaho afkiisu uu galo oo sidaa ku dilo waad cuni dabcan markaad ku tuuraysana dee inaad raacisay baa shardiga sooma taa xadiidkii horaa inoo soo sheegay markaa waad cuni haddiise shayga ugaadha dilay ee ku tuurtay uu yahay shay culays ku dilay ee laakiin aan gelin oon duleelinin oon jidhkeeda jeexin hadduu yahay markaa waa bakti saas maanaa waa dhagax baad ku dhufatay ama muxuu ahaaye waxaad ku tuurtay ulbaad ku tuurtay ama budh baad ku tuurtay wuu ku dhacay saasay u dhimatay waa bakti leanna wax dhiig kama soo bixin haddayse dhex gasho oy duleeliso jidhka jeexdo markaasi waa bannaanta waa la cunaya macna marka dood baa ka jirto dee xabaddu way dambaysay xabaddu way dambayso waqtigii nabiga ma jiro sal lay slam markay soo baxday bay fuqahadu isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen wixii uga ay disho xabaddu oo bismillaahi intaad tira aad ku tuurto sida ay ku dishaay waa bakti bay yidhahdeen maxaa yeele xabaddu waxay wax ku dilaysaa waa xoog iyo awood weeyaane duleelinta maaha way wasawaabu waxa weeye labadaba way wadataayoo duleelinta iyo xoogga labada way wadataa xadiiskuna wuxuu ku xidhay xalaasha wuxuu ku xidhay inuu jidhka jeexo dhiigna ka keeno qaydku waa kaa marka jidhka ma jeexaysa dhiigna ma ka keenaysa intaa la huba soo huba xalaal wey marka saas wixii xabaddu disho bismillaahina lagu ganay iyadoo qibatayna loo tago meesha baa lagu cuni sidaasaa sawaab xadiisa aahir badana saasa laga fahmaya an abi aclamata can nabi sal lay slam nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi idaa goortii ramayta aad ganto bisahmika leebkaaga oo faqaaba uu maqnaado ugaadhii canka xaggaaga uu kaa maqnaado oo fa faadragtahu aada haleesho fakul cun maa lam yantin ama maa lam yantun hadduusan urin maa lam yantun intuusan urinoo qurmin dhatankasoo uridda la yidhaha markuu qurmo oo soo uro lafdi kalaa jiroo dhahaya faqaama canka alaaata ayaamin fa faadraktahu leebkaaga haddaad ganto dabcan bisimka ilahi aad ku ganto waay oo ugaadhii intuu asiibo ugaadhii ay kaa fakato oo saddex beri ay kaa maqnaato saddex beri kadib baad u tagtay iyadii oo dhimatay cun buu nebigu uri sal ly aslam haddii markaasi ayna soo urinooyna qurmin hadday quruntadee naftaabay ku siinayni sooma laakiin haddayna qurmin oo ay ay weli hilibkeedii caadiya ah, iska qalo sidaasuu xadiidku tilmaamaya alimaamu nawowi wuxuu leeyahay taa hore iyadu ishkaaliye ma leh muddadu kaa maqnaanayo dhib ma leh marba haddii sababta uu u dhintay ay tahay nabarkaad adugu ku dhufatay bisin ilaahayna aada ku dirtay waa kii eygu dilay oo kaleeto waay marka waad cuni meeshaad ugu tagtaba laakiin hadduu soo uroo qurmo markaas wuxuu leey imaam nawowi caleyh ullah nahyigu waa tanziih ah, waa sidii hilib guriga ku yaallo soo uray oo kale hilibkaaga intaad guriga geyso hadduu muddo yaallo oo markaa uu yaro uro ma maxaaraamba inaad iska tuurto mawaajiba maxaaraamo weya ya mise haddaad doonto waad iska cuni kartaa intaad karsato ood geede iyo wax udgiyo ku dartood urka ka baabiyaysaad iska cuni soma marka wuxuu leeyahay xaaraam ma ahee laakiin waa tanziiho maadaama naftii bini aadamku waxyaalaha uraya ay dhibsanayso yaa tansiih ahaan shareecadu u diiday buu leeyahay imaamnawi halkaasuu maray laakiin maalikiyadu waxay ku tageen waana shawkaani siduu rajaxaye shay kasta oo soo ura waxay leeyihiin xalaalba asalkiisu ha ahaadee marba hadduu gaar heer uu uray waa xaaraan bay leeyihin sidaasay maalikiyadu marayaan waana dhici kartaa inay masalada caafimaad iyo ayna ka madnayn in la ilaaliyo bini aadamka iyo caafimaadkiisa ayib taasi xadiiska hore oo soo marnay oo kan ka horeeyey eh, nabarkii lagu dhuftay ugaadha hadduu jidhka dilaaciyo inuu xalaal noqonayo waxaa qaba alimaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici iyo axmed jumhuurta qaba afarta imaam buu isku waafaqsan wa can caaishata radi allahu canha ana qowman dad ba qaaluu waxay yidhahdeen lilnabiy nebiga waxay ku yidhahdeen sal alay wasalam rasuulka waxay ku dhaheen inna qowman dadba ya'tuunanaa noo imaanaya rasuul rasuulilahi bilaxmi hilib bay noo keenayaan laa nadrii hilibkaasoo aanaan ogeyn adakaruu miyay xuseen isma allahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa miyay ku xuseen am laa mise maya faqaala nebigu wuxu yuri sal lay wasalam samu allaha alla xusa calayhi korkiisaoo idinku bismi dhah antum idinku wakuluuhu cunana Ah. dadkan idin keenay inay magaca ku xuseen iyo in kale haddii idinka qarsoonto idinku bismillaahi dhaho cuna hilib rawahu baa wariyey xadiiska waxoogaa loo ikhtisaara ku jire wuxuu ahaa sida bukhaari uu warinayo dadkan hilibka keenaya ee saxaabadu ay leeyihiin inay ilaahay magaciisa ku xuseen iyo in kale ma kala garanayno waa dad muslimiin ah laakiin xadiidu cahdin bikufrin Ah, waktigooda gaalnimo ku dhowaa oo mardhow way soo islaameen wadalika fii awal lislaam dad mardhow soo islaamay oo laga yaabo inay riskarebaadiye yihiin oo axkaamtii gowraca aan garanaynin laakiin muslimiin ah baa hilib suuqyada keenaya magaaladiibay suuq keenayaan ma naqaano bismillaahi miyay dheheen markay gowracayeen mise bismillaahi miyayna dhihin annaga ma kala garanayno mana hubno maxaan samaynaa cuna bismillahina dhah saasuu nabig sal lay idinku bismillah intaad tiradaan cuna saas wey xadiidka waxaa deliishaday jumhuurtaa deliishado waxay u deliishadeen neefka marka la gowracayo bismillaahi in la yidhahdo inaan sharti ahayn waa mustaxab bay dhaheene waajibba ma aha oo xaggeed ka deliishateen baa xadiid leanna waxay yidhahdeen markii nebiga la yidhi ma hubno in magaca ilaahay lagu xusay iyo in kale hilibkan suuqa yaalla wuxuu yidhi idinku intaad bismillaahi tirahdaan cuna bismillaahida cuntada marka la cunayo la yidhaahda ee cuntada lagu bilaabo waxay yidhaahdeen ee nebigu amray saxaabadaasi waa mustaxab ee waajib ma ah ayadoo mustaxab ah baa haddana waxay beddel ka noqotay tii gowrac ee neefka lagu gowraci laha hadday muxuu ahaayey taas gowracu waajib tahayna tan mustaxabkiihi beddel kama noqoteen lanna sunnadu waajib bedel kama noqoto bismillaahidan iyaga dhaha la yidhi oo ku cuna waa mustaxab tii neefka in lagu gowracay ahaydna waajib weeyaan baad leedahay hadday taasi waajib tahay tan dambe bedel kama noqoteenoo ma aynan booskeeda gasheen haddana booskeedii baa la geliyey sidaas daraaddeed taana waa mustaxab tanna waa mustaxab waajibba ma ah bismillahi in la yidhahdo marka neefka la gowracay halkaas ay mareen istidlaalkaasi oo culimmada qaarkood ay mareen sax ma aha xadiidkana looma deliishan karayo xadiidku wuxuu uun daliil u noqon karaa hal arrin ah arrintaas maxay tahay suuqa muslimiinta wixii hirigee la keenayo muslimiintuna ay keenayaan kuwooda reebaadiyaha kuwooda iska aqoon yar kuwa islaamnimadooda iska cusub tahay wixii ay suuqa keenaan asal ahaan waxaa lagu xambaarayaa inay si shareecada waafaqsan ku gowraceen asalkaas baana lagu sugnaanayaa ilaa wax buriye la helo waswaas a garan mayno miyaa la soo gowracay mataariku salaad baa gowracay bismi illaahi ma la yidhi ma muxuu ahaa waswaaskaa ka baxay suuqu suuq muslima yihin ha waxa hilibka keenaya muslimiin ma yihin haa asalka muslimka tasarufaadkiisu waa inuu sax yahay adigu asalka wax looga bax ma haysaa oo cad oo yaqiin ah maya aamus marka hilibka cun bismillah soo xadiisku macnuhu kutusaya gaawa muslimiin gowracoodii laga shakiyey oo nebigu uri sal lay slam shakigaasi meel ma lehee muslimiin baa keentaye asalkuna waxa weeyaan inay muslimiintu bisin ilaahay ku gowracaan baa asalehe idinka hilib weeyaane markaad cunaysaan bisinkii cunidda u qabtoo bismillaahi dhaho cuna saas wey xadiiska macnaha laga wado ee saxdee loo daliishan karayo tasarufaadka muslimiinta fil asli in sixan lagu xambaaro oo istiqaamo lagu xambaaro wax buriye in la helo mooye oo yaqiina mooye saasuu xadiisku tusaya ama in loo daliishado bisinkii gowracoo laga tegay xadiisku macnaha kuma tusay loomana daliishan karayo macnaha sidaasaa sawaaba وعن عبد الله بن مغفل an cabdlahi bni muqafali radi allahu canhu ana rasuul lahi sal lay waslam rasuulku nahaa xadiiskaa horey soo marnay wuxuu raddi ku yahay firaqda daallada ah ee ka shakisan muslimiinta gowracooda sida nimanka la yidhahdo takfiirka iyo khawaarijta iyo oo u haysta waxayna iyagu gowracine muslimiinta kale ay gowracaan inuu xaaraam yahay shubhaduna waxay kaga dhalatay waxaan iyaga ahayba gaalay u haystaan marka wixii ay gowracaanna waxay leeyihiin waa bakti oo gaal baa gowracay neefka xoolaha ah ee muxuu ahaye inti dugaanku qabsaday laga riday oo markaa la gowracayo wuxuu leeyahy sheekhu ribaadi waxay yidhahdaan haddaan la jarin muxuu ahaayey xididada waaweyn hunguri waa bakti bay dhahay xididadan in la gooyo halbowlayaasha ehe wada muxuu ahay dhiigga wada in la gooyo oo iyagoo dhan la wada jaro shardi waxaa ka dhigay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo culimo madaahibtooda qaar ka mid a ah ka dhigay qaarna waxay leeyihin shardi maaha xadiiska kusoo soo arooray xujaysanayaanna waa xadiis daciif ma keenin xaafidku kitaabka kuma keenin laakiin xadiis daciifa waay udaajta iyo in la jaro shardiga ka dhigay marka muhimaddu waxa weeyaan neefka in mindidana la mariyo dhiigguna ka yimaado intaas waa haddii mindidana la mariyo dhiigguna ka yimaado neefku waa xalaal waa saasaa axaadiisu kutusaysa وعn cabdاللh بn mغflin radي الlه cnه ana rasuul اlah sl lay slm rasuulku nahaa wuu reebay can ilkhadfi finiinka ayuu reebay nabigu sl lay slam finiinka inaad shay finiinto finiinka waa la garan baan u yani waxa weyaan inaad qururux ama laftiminaad ama wax saasoo kale intaad qaadato inaad eh, eh, aad ganto adoo isticmaalaya labadaada farood labada farood ee murugsatada la yidhaahdo ama sabaabada eh, muxuu ahaayey labadan intaad saa ugu dhexaysiiso inaad saa ugu ganto waa la sameeya waxaa kaloo la sameeya inaad isticmaasho iyada iyo suulka inaad isticmaasho saa u gantana waa la yidhaha marka khadfiga kaasaa la yidhaha naha wuu reebay nebigu sal ly slam can ilkhadfi finiinka ayuu reebay wa qaala wuxuu yidhi innahaa iyadu laa tasiidu ma ugaadho saydan ugaadh ma ugaadho faniin aad gantay ugaadh may waxyeeli ugaadh kuu qaban maayo walaa tanka-u mana jebiso caduwan cadowna ma jebiso ma biijiso cadow intay jebiso aad finiin ku gantayna kagama adkaanaysa sooma dhagax yarood saa u gantay oo laba faroo dhexdooda gale ma cadow buu kaa celinaya cadowna ma jebiyo walakinahaa lagu soo noqoyo walaakinahaa iyadu taksiru waxay jebisaa assinna iligana way jebisaa watafqau waxay yani watafqau waxay tirtaa alcayna isha ishana way tirtaa yani waxa weeyaan ishana way yani way dishaa oo ruuxii ay ku dhacdo ila-aan bay dhigtaa iligga markay ku dhacdana way jebisaa saas maana muttafaqun caleyh buhari muslim baa wariye walafdu lafdigu limuslim u waxaa laga wadaa ganidda farta ee quruuraxa iyo yani waxa wey waxyaalaha yararkaa faraha laga tuuraay dhib mooye dheef male dhibkiisu waxa weye ishuu ku dhacana waa waa waa waa dhibaatuu u geysanaya iligiina waa jebinaya ruuxaad ku gantay dhib buu ugeysanaya laakiin cadowna kaa cilmaya ugaarna wax kaaga qaban maayo ayib mafsado bilaa maslaxa wey marka mafsada bilaa maslaxa waxay culimmadu u daliishanayaan sababta loo yidhi ugaadha wax ka qaban maayo horda tabar darra waa haysaa oo tabar uu ugaadh ku dilo finiinku ma leh waa midda labaade xataa hadduu dilo waa dhagaxoo ugaadhii wuxuu ku dilay xoog buu ku dilay ma gelin sooma waqiid bay marka noqonaysaa ugaadhii uu dilay finiinku dilay haddiiba laga soo qaado inuu dilay waa bakti leanna waa mawquudo wey macnaha waa micraafkii haddaan soo marinay buu markaa la noqonaya sidaas weyaan ayb saas daraadeed baa xadiidka cadiy bni xaatim waxaa ku yimid axmed iyo keyrkeen soo saareen waa xadiis saxiixa nebigu wuxu yhi sal lay slam idaa ramayta fasamayta fakhazaqta fakul wain lam takhzaq falaa takun haddaad ganto ood magaca ilaahay ku ganto oo uu ugaadhii ama shaygaad ku ganaysay jirkiisa jeexo oo dilaaciyo dhiig ka keeno fakul cun buu nabig sal lay slm hadduusan jirhkii jeexinoo dilaacininna ha cunin soomar marka yani wax cibradu waa taa jirkii ma dilaaciyo mise ma dilaacin saas daraaddeed baa waxaa nidhi yani waxa weyaan qoryaha iyo bastooladaha iyo hubka laga galo iyo dalaqaadka naariga ah waxay dilaani waa la cuni karayaa haddii bisinka loo qabto saas man waxaa ka gedisan oo dadka qaarkood laga yaabaa inay ku khaldaan kutubta fiqiga qaar ka mida iyo shuraaxda xadiidka intaba waxaa ku imaanaya ee culimada qaarkood ay leeyihiin maa qatalatu lbunduqatu fa xaraam bunduqu wuxuu dilo waa xaaraam marka dadka qaarkood waxay u fahmeen bunduqaas ay kutubtu ka hadlayeen iyo bunduqan hadda la isticmaalo bay isku mid ka dhigeen saxna maaha bunduqaasi waagaa la isticmaalayo kutubtu ka hadleen waxa weeye dhoobo inta la qaso ayaa la ingejinaya bunduqada ay kutubtu ka hadlayaan taasaa la yidhahda marka waa waa dhoobo la dhagaxeeyey waay dhoobo inta la malaasay la dhalex la dhagaxeeyey oo markaa la galayo ayaa bunduqada loo yaqaanay taas marka waxay disho shaki kuma jiro waa waqiid sooma waa micraasku shaygu dilay oo kale wey taas laakiin tan dambe oo dalaqaadka naariga ah ee ugaadhii ku dhacayee ka dhex dusahayee nabarka gaarsiinaya jirka gelaya kaasi wuxuu soo gelayaa yani waxa weeye idaa ramayta fasamayta fakhazaqta fakul marba hadduu jirkii dilaaciyo cun waay mana dhiigbu keena wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal alay waslam qaala wuxuu yihi laa tattakiduu ha ka dhiganina shay-an shay shaygaasoo fiihi dhexdiisa alruuxu ay nafi tahay haradan haka dhiganina ha ka samaysanina hala ka dhiganina shay nafi ku jirto haradan shay lagu toog dhisto oo hadaf ahoo la toogto ha ka dhiganina rawa muslim baa weriy qarabka waxa la yidhahdaa waa hadafka waa taargetka inta meel la dhigto la shiisho oo lagu toog dhistaala idhahda macnaha ayib shay nafi ku jirto intaad meel istaajitaan ama meel taagtaan ama meel sudhaan ha ka dhiganina waxaad toogataanoo isagoo meesha yaala aad ku toog barataan ha ka dhiganina bu nabig sal lay slam marba hadday nafi ku jirto ayib waa xaraam oo lama ogola yani asal ahaan haragga iyo waxyaalo kalaa la isticmaala lakiin wixii nafi ku jirta lama ogola leanna waxaa ku jira xayawaankii oo la cadaabayo hadduu hilibkiisu bannaan yani intifaacii la intifaacsan lahaayo la dayacayo maalnimadiisiiyo meesha ka baxaysa yani waxyaalahaasoo dhan baa ku jira inay xaaraam tahayna waxaa kutusaya oyna bannaanayn oo yani waxa weeyaan uu nahyigani taxriim faa'iideynayo waxaa kutusaya xadiidka saciid ibnu jubayr fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay wuxuu leeyahy cabdulahi bn cumar baa wuxuu soo maray niman dhallinyaroo reer quraysheed ah qad nasabuu tayran wahum yarmuunahu shimbir baa intay meel istaajiyeen bay shimbirkaa shiishahayaan oo leebab intay u qaateen bay ku toogbaranayaan shimbirka ibn cumar baa soo maray waqad jacaluu lisaaxibi tayri kula khaaiatin ninkii shimbirka iska lahaana galid kasta oo gafta oo garab marta shimbirka bay wax u yeeleen waxay yidhahdeen nin kastoo gana oo shimbirka la heli waaya waxbaad ku leedahay shimbirkana nin baa iska leh laakiin meeshaasu xoola ka raadinaya shimbirkiisiina waa lagu toogdhisanaya ibni cumar baa marka soo maray markuu soo maray ibni cumar nimankii dhallinyarada ahaayee ku toog baranaya tafaraqu waa kala carreen ibni cumar markay arkeen waa kala tageen markaasaa ibni cumar wuxuu yihi man facala hada war sidayaa yeelay shimbirka yaa sidan u galo ku toobdhistay lacana allahu man facala haada ciddii sidan samaysay lacnad ilahi ha ku dhaco ina rasuula allahi sal alay wasalam lacana man ittakhada shay-an fiihi ruuxu haradan rasuulku wuxuu lacnaday cid shay nool oo nafi ku jirto ka dhigtay hadaf uu ku toog barto lacnadaas nabigu waa lacnaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka wuxuu kutusi buhari muslim baa soo saaray xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideynayaa nahyiga dhahaya waxyaalaha noolahee naftu ku jirto ha ku toog baranina nahyigaasi taxriim buu faa'iideynayaa ismi iyo dembi baana ka dhalaya iyo cuquuba ka dhalayso macnaha sababtuna waxa weeye waxaa la diidan yahay in xayawaanaadka lagu ciyaaro noolaha oo dhan wixii nafi ku jirto in lagu ciyaaro xataa midkii dilkiisa laysfaray baa la doonayaa in si fudud loo dilo in dilka iyo lagu silciyo nafta lagu silciyo aan la saas maana iskaba dhaaf mid dilkiisa aan la ogolayn ayman ayib alimaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay xayawaanaadka oo la xidho alimaam nawowi wuxuu leeyahay xayawaanaadka inta la xidho in lagu toog bartaay oo sabriga sabrulbahaa-im la yidhaahdo muxuu ahaayey waa arrin xaaraana buu leeyahay oo xadiiska soo socdana wuu ka hadli doonaa taxriimkiisa inuu xaaraam yahayna xadiidka hadda aan keennay ibni cumar ee bukhari muslim ay soo saareen ayaa ku tusaya buu leeyahay kama fii sharxi muslim wa can kacbi malikin radi allahu canhu kacbi malik ana imra'atan haweeney yani xayawaanaadka waxyaalaha noolaha ah ayagoo nooloo hilibkooda laynoo ogolaaday bay haddana xuquuq leeyihin kuwa aan hilibkooda laynoo ogolayn laftooda xuquuq leh in loo naxariistana ajir baa laga heli oo xataa eyga yani waxa weyaan islaamtii waraab naagtii waraabisay baa janno ku gashay ilaahayna ku shukriya sooma wakaan soo marnay haweentii bisada dishiya intay xabistay quudin weyday saa ku dhimatayna naar bay ku gashay wahaakada xayawaanaadka lama rabo waxyaalaha noolaha marka in lagu ciyaaro wixii ilaahay kuu baneeyey hilibkiisa kuu baneeyey qalo markaad qalaysood gowracaysana iyaduna aadaab bay leedahan u tegi doonaa insha allahu tacala laakiin in lagu ciyaaro lama ogola an kacb bn malik radi allahu canhu ana mraatan haweenay ayaa dabaxad waxay gowracday shaatan neef ari ah bixajarin dhagax bay ku gowracday fa su-ila waxaa la weydiiyey annabiyu nabiga sal lay slam can dalika arrinkaasaa la weydiiyey fa amara markaasuu nebigu amray biakliha cunideeda ayuu amray oo waxaa wariyey albuhaariy buhaari baa wariyey haweenadaasi waxay ahayd addoon uu lahaa kacb maalig baa laha gabadh addoontiisaaba marka iyadoo aiga magaalada madiine korkeeda adhi la joogta ayaa neef adhi ah oo arigii ka mid a ah baa sakaraaday wuu galgashay inuu baktiyey ka baqday marka mindina ma haysato dhagax fiiqan intay soo qaadatay bay ku gowracday arrintii baa nabiga loo keenay sal ly slam markii kacab arrintii loo sheegay wuxuu yidhi hilibka ha taabanina ilaa nabigaan soo weydiina sal ly slam nabigaa loo yimid nabigu cuna buu sal ly slam saas man xadiiskaasi axkaam badan baa laga faa'idaystaa isagoo sidan u gaaban axkaam badan buu le axkaamtiisa waxaa ka mid ah haweentu waxay gowracdo in uu xalaal yahay oo la cuni karo waana madhabu jamaahiiri lculamaa salaf wa khlaf khilaaf shaadaa ku jira khilaafkaa shaadkaabaa soomaalidana soo gaara soomaalida yani waxa weya haweenka gowracooda shaki bay ka qaban qaarna waxay u haysaan inay bakti tahay saas maa haweeney xora iskaba dhaafe addoon waayo waxa neefka gowracay haddaba nebigu sal lla alay slam waa xalaal buuta ama nin ha gowraco ama haweeney ha gowracdee isku mid waayo oo maxaad la dheertay gabadha muslimadda adiga oo gawracaa uu kaga ficnaana hadday kaa taqaano fiqigii iyo qaabka wax loo gowracana ayada inaad u dhiibto waay adiguna lugaha u qabo oo u xaji marka gabadha gawraceedu waa sax haweenka gawracoodu waa sax wax mushkilaa male waxaa kaloo xadiidka laga qaadana axkaamta faa'iideynaya ka mid a wixii ninkii iska lahaa oon idmin la gowraco inuu isaguna xalaal yahay xaaraamnimada neefkan aad idan la-aan gowracday iyo neefka hilibkiisii farqi baa dhexeeya masalan neef baad xadday ama waad dhacday ama waad bililqaysatay waad gowracday hilibkaasi ma bakti baktibaa ma nijaasa ma la cuni karaa mise la hilibku nijaasa maaha baktina maaha soma hilibku nijaasoma neefka hilibkiisii la tuuri maayo laakiin isagii soo dhacay dhacii baa xaaraam ku ah soma haddiise uu gowracay neefka hilibkiisu markaasi nijaaso maa baktina maaha gabadhu way gowracday neefkan markay gowracaysayna ninkii iska lahaa idankamayna haysanin soma tasaruf baa la yidhahda way tasarruftay haddana nebigu wuxuuna bu yidhi salawatu rabbi wasalam caleh jumhuurtaa sidaa qaba jumhuurtaa sidaa qaba isxaaq iyo daahiriyadaana khilaafsan ayib waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka dhagax afka leh wixii lagu gowraco gowriciisu inuu asaxayo haddiiba dhiiggii uu keeno muxuu ahaayey sidii la rabayna uu wax u gowraco waa lamid ama dhagax ha noqdo ama qasab ha noqdo ama laba shay oo xadiidka soo socda uu reebi doono gowracooda mooye wixii af lehee neefka dilaacyo oo dhan jirkiisa waa lagu gowrici karaya maana saana xadiiska waa laga qaadanaya waxaa kaloo iyada laga faa'iidaysan bay qabaan ruuxa aad ijaaratay ama shaqo u dhiibatay ee waa amiin amiin waay warkuu isagu sheego unbaana la rumaysan haddaad shakidood ka shakido runtiisana dhaarun baad ku leedahay maxaa kale kumali xagee laga qaada gabadha adhi baa loo diray adhigii bay la joogtay ri gowracan bay keentay soma ridan gowracanay keentay maxay ku dhacday markii la yidhi waxay tii ridu way galgalato way baktinaysa kadibna badbaadi baa is hilibkeeda warkeedaa la rumaysan wahaakada ajiir kastoo shaqo u dhiibatood u dirsatay yacni waxa weeyaan yaduhu yaddu ammaana waay waalqawlu qawluhu haddaad ka shakidana waad uun dhaarsan warkan kuma liid saas man ayib taana waa laga faaiidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa ninka walaalka ah xoolihiisa haddaad bayac uga baqdo idankiisiina aadan ka gaari karaynin xoolihiisa inaad u badbaadinayso sidii maslaxa ugu jirta inaad ugu ijtihaadi ood xoolahan badbaadin laakiin xoolihii farahan ka qaadaya ha la qaato haddii kale wuu ii qabsanaya maya neef neefkani waa dhimanhaya sooma neef baktii rabaad meesha ku arag waryaa iskale waaba bakti hayaay inaad iska kor istaagto ama iska agmarto neefkii baktiyo maaha sooma neefkan ruux mursilmaa iska lehe waana bakti hayaayo gowrac hilibkiisa xalaale lagu qabsan maayo taana waa laga faaiideysanaya intaa keliyana me xoolihii oo dhan waay manaa soo garanaysaan qisadii suurat qisadii khadir iyo muusa sooma markay doontii ugu horreeye fuuleen doontii markay fuuleen khadir muxuu doontii ku sameeyey ya alwaax buu ka fujiyey sooma waata muusa la yaabay a ah, hor dadkan inoo isaansameeyey khadirow see wax kaa yimiyo dadka masaasabin haddana xoolahoodii doontoodii aad jabinaysa wa gadaal dambe markuu fasirayo waa ka yidhi muxuu ahaaye ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri wa kaana waraa'ahum malikun yaakudu kula safiinatin asba alwaaxdan aan fujiyey doontaan ugu badbaadinahayey caruurtan iskale masaakiinta iskale marka haddii xoolihii walaalkaa la wada qaadan rabo qaar ka midana aad ku badbaadin karto waad ijtihaadi oo qaarkaasaad ku badbaadin in baad u reebi leanna waa la wada qaadan lahaaba soo maa sooma nin tuugaho walaalkaaba xoolihiisa wada qaadanahaya hadduu yimaado ood kula heshiisa warmayaniyo muxuu ahay nis qaado nisna isaga daa khayrlanku siiya ood maslaxadaa ka gaadho oo walaalka aad nis u reebto nisna tuuggii aad siiso war niskii kale tuug baad siisay halkaa dhig miyaa lagu dhihi maya lagu dhihi maayo waxaad ku ammaanan tahay inaad ba nis badbaadisay soo saas ma marka sidaas weyaan xoolaha ruuxa muslimka marba hadduu dayacmayo si ood ku ilaalin kartana ayna jirin wixii aad ilaalin karto waa inaad qabato wixii aad waxaa ku badbaadisayna laguguma laha taana waa laga faaiidaysanaya xadiiska hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi